رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wausalii wausalimu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi waasxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii siirada ee rawdat alanwaar waxaa noogu soo dembaysay mushrikiintii markii dhinac walba looga jawaabay ayaa haddana waxay isku dayeen inay yuhuudda adeeg u diraan bacdamaa ayagoo ahlu kitaab ay yihiin yuhuuddii bay dhaheen intay u tageen waxaa la soo amray saddex waxyaabood inay weydiiyaan waxay yidhaahdeen hadduu idinkaga jawaabana waa nebi hadduu idinkaga jawaabi waayana waa mid been abuurad ku socdee waxaad weydiisaan wiilashii zamankii hore tegey iyo sheekadooda waxaad weydiisaan nin wareeg badnaa oo mashriq iyo maqrib ku wareegay sida warkiisu yahay ruuxdana markaa weyddiiya fasaa'alad way weyddiiyeen cudamaa'u quraysh qoraysh kuwoodii cudammada ahaa ee waaweynaa rasuulkii allay weydiiyeen can daalika arrintaa fanasalad waxaa soo degtay lkahfi fiiha suurat suuratlkahfi gudaheeda qisatu ulaa'ika alfidya kuwaa wiilasha ah sheekadooda ku jirtay wahum asxaabuulkahfi waa asxaabuulkahfiye nimankii asxaabuulkahfi qisadoodii sheekadoodii ayaa markaa ku jirtay wahum asxaabuulkahfi waaye wa qisatu dalika arajul iyo ninkaa qisadiisa adtawaafi ee wareegga badnaa ninkaa tawaafkee markaa ku wareegay adduunka wahwa dulqarnayn asagana waa dulqarnayn labadaa qisaba kitaabkaad ku aragteen wanasala waxaa kaloo soo degay fii suurati alisraa isra suuraddeeda alraddu taasoo looga radinayay can su'aalihim su'aashooda alruuxa ay weydiiyeen wahwa qowluhu tacaala waana ilaahay qowlkiisa sarreeyaa soo degay wayas'aluunaka can alruux ruuxday ku weydiin doonaan ee qul ruuxu min amri rabbi qul dheh rasuulkii allow arruuxu min amri rabbi ruuxdu rabbigay amarkiis waaye wamaa uutiitum mana laydinka siinin min alcilmi cilmiga xaggiisa ilaa qaliilan wax yar maahane wa kaana <clears throat> wuxuu ahaa haada alikhtibaar ikhtibaarkaa asaga ah yakfii mid ku filan liiqtinaaci quraysh qoraysh inay ku qanacdo xaaladdaa ayadaa qoraysh miday ku qanacday ayaa ugu filnaa ikhtibaarka yakfii buu ahaa mid kaafiye oo ku filan liiqtinaaci qurayshin qoraysh qanaceeda bianna muxammadan inay ku qanacdo sala allahu calayhi wasalam rasuulun inuu rasuul yahay xaqan oo dab ah low aaraaduu waa hadday doonayaan alxaqa xaqa ay markaa rabaan waayo su'aalihii ay weyddiiyeen dhammaan baa looga jawaabay rabbi xaggiisaa waxyi uga yimid marka waa waxay ku qanacda jawaabaha la siiyey quraysh moxamed inuu rasuul xaq ah yahay waa goornee waa low araadu lxaqa waa hadday xaq rabaan walaakin aba aldaalimuuna laakiin daalimiintii way diideen ilaa kufuuran gaalnimo maahani wa waxaad mooddaa sidii lamaa goortii ittabaxad ay u caddaatay lahum ayaga alxaqaa'iqu xaqaa'iqdii oo watabayana lahum loo caddeeyey alxaqu xaqii abadow waxay muujiyeen bacda almuruunati dabacsanaan qayb ka mid ah muruuno iyo jilicsanaan bay markaa muujiyeen waa mar allaala markii xaqaa'iqdii loo caddeeyey xaqiina uu u caddaaday ayaa waxay muujiyeen ibtida'ow waxay bilaabeen oo ay muujiyeen quraysh bacda almuruunati dabacsanaan qayb ka mid ah faqad abdow waxay muujiyeen isticdaadihim inay u diyaargareeyayiin oo ay u diyaar yihiin listimaaci liistimaacin inay dhegaystaan maa yaquuluhu alnabiyu sala allah calayh wasalam waxaa nebiga uu sheegaya inay baldhegaystaan inay u diyaar noqdeen callahum waxaa dhici karta yastajiibuuna inay ajiibaan wayaqbaluuna oo ay aqbalaan walaakin ishtaratuu laakiin sharad bay ku xireen waayo xujo kasta markii looga soo qaalib noqday ayaa waxay sameeyeen haddana oo ay muujiyeen inay baldhegaysanayaan haye maxamedow aan ku maqalno waa ku dhegaysanaynaa waxaa dhici karta yastajiibuuna oo wayaqbaluuna walaakin ishtaraquu waxay sharad uga dhigeen dhegaysigay nebiga dhegaysanayaan an yukhasasa inuu ku khaas yeelo lahum ayaga majlisun golaha meesha la fadhiisanaya annaga madaxda keliya nala fadhiiso laa yaxduruhu uusan soo xaadiraynin ducafaa'u lmuslimiin muslimiinta kuwooda ducafadaa wahum alcabiidu waalmasaakiin bay ula jeedaan addoommadii masaakiintii alladiina waana kuwii sabaquu ila alislaami islaamka u dhaqee u hormaray raggaa islaamka u hormaray ee ducafadee dharka duluf ka watee waxba aan qiimaha lahayn yeyna nala soo fadhiisanin ma rabta inaan ku dhegaysano keligaa noo imow bay dhaheen kuwaana markaa meesha ka celi kacayri oo markaa ka buri wadaalika arrintaana waxay ahayd lianna haaulaa'i alkufaar kufaarta alladiina taalabuu dalbaday bidaalika arrintaa kaanuu waxay ahaayeen saadaatu maka maka saadaadkoodii oo sharaafaha kuwooda sharafta badnaaday ahaayeen fa abow way diideen wastankafuu way kibreenoo waysan taageen an yajlisuu inay fadhiistaan maca haa'ulaa'i almasaakiin masaakiinta micigooda inay la fadhiistaan aladiina kaanuu ahaa asxaabu aliimaani waaltaqwa alla ka cabsi iyo iimaanba asxaab u ahaa wakaana alnabiyu nebiguna waxaad moodaa sala allahu calayhi wasalam wakaana alnabiyu nebigu waaba sidii asagoo raqiba jeclaystay fii istijaabati matlabatihim wixii ay codsadeen inuu ka ogolaado rasuulka niyadda waxaa ka soo gashay bal waxaan ay sheegayaan ay codsanayaan inuu u sameeyo fii istijaabati matlabatihim haadaa ee kaas ah bacda alrakbati raqbada qayb ka mid ah waxyaabaha rakhbo qayb ka mid ah rasuulka sal alla calay wasalam wuu raqbooday macnaha raqiba wuxuu jeclaystay rasuulka fii istijaabati madlabatihim inuu ka ajiibo dalabkooda haadaa ee kaa ahoo inuu keligood majlis u sameeyo nimanka muslimiintaee dacafada ahna uu dhaho waxoogaa bannaanka u baxa haada waa bacda araqbati raqbada iyo jacayl qayb ka mid ah buu nebigu jeclaystay muxuuna intaa u yeelay rajaa'a raja uu ka qabo an yu'minuu bihi inay rumeeyaan inay rumeeyaan baa markaa dhici karta fanahaahu allah allah ka reebay oo u diiday can daalika arrinta waxa uu raqdeeday ee uu jeclaystuu damcay ilaahay baa ka celiyey wa anzala qowlahu ilaahay qowlkiisa soo dejiyey walaa tadrud aladiina kuwii ha cayrinin oo ha burinin yadacuuna rabbahum rabbigood caabudahayay bilkhadaati aroortii iyo walcashiyi galabtiiba yuriiduuna walaa tadrud aladiina kuwii ha burinin baa soo degtay yadacuuna caabudahaya rabbahum rabbigood bilkhadaati waalcashiyi subax iyo galabba maa calayka min xisaabihim min shay xisaabtankooda korkaaga shay kama ahaanin wamaa min xisaabika adi xisaabtaadana calayhim korkooda min shayin shayna kama ahaanin fatadarudahum oo haddaad buriso fatakuuna min aldaalimiina daalimiintaad ka mid noqonaysaa buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala alisticjaal degdegsiimo oo bilcadaabka la degdegsado rudbada waxaa dhici jirtay kaana nebiy nebigu inuu ahaa awcada mid u yabooho ugu hanjaro almushrikiina mushrikiinta bicadaabi illaahi ilaahay cadaabkiisa inuu qabsan doono id istamaru hadday daa'imaanay ku sugnaadaan calaa mukhaalafatihi khilaafkiisa kamaa sabaqa sidii noo soo hormartayba falammaa goortii abata'a uu habsaamuu dib u dhacay alcadaabu cadaabkiina tafiquu waxay guda galeen yastacjiluuna bihi inay degdegsiyo dalbadaan inay cadaabkii aaway maxaa ku dhacay ay dhahaan calaa sabiili sukhriya jeesjees jidkiisa iyo walcinaadi madax adayg cadaab iyo jeesjees inay u degdegsiiyo dalbadaan oo watadaaharu oo watadaaharu oo tadaaharu macnaha intaa markii ay dhacday kadib oo ay weyddiiyaan cadaabkii jeesjees daraaddeed oo watadaaharu ay ku muujiyeen bianna haada alwaciid waciidkaa iyo goodigaa iyo hanjabaadkaa lam yu'afir inuusan raad ku yeelin fiihim dhexdooda wax saamayn ah inuusan ku yeeshanin faafihim dhexdooda walan yataxaqaqa uusan ma dhaboobin abadan weligii maba jiro bay yidhaahdeen waayo mar walba cadaab baa jira intuu la yidhaahdo yaa waxba la arkaynin faanzala allaahu tacaala ilaahay baa soo dejiyey fii daalika arrintaa aayaad ayuu ku soo dejiyey minhaa waxaa ka mid ahaa qowluhu tacaala ilaaha sarreeya qowlkiisa uu yidhi wayastacjiluunaka waxay kaa degdegsiiye dalbayaan bilcadaabi cadaabka walan yukhlifa allaahu ilaahayna ma guud yeelo wacdahu ballantiisa wa inna yowman maalin cinda rabbika rabbiga agtiisa ahaatay ka alfi sanatin kun sanay la mid tahay oo mimaa tacuduuna waxaad tirsanaysaan ah wa minha waxaa kaloo ka mid ah wixii soo degay qowluhu tacaala wayastacjiluunaka bilcadaabi cadaabkay kaa degdegsiiya dalbayaan wa ina jahannama naarta jahannamana la muxiiqatun waa tii koobtay bilkaafiriina gaalada wa minhaa waxaa ka mid ah qowluhu tacaala afa amina aladiina kuwii miyay ka aamin noqdeen makaru sayi'aati xumaayaalka makrinayee dhagarfalaayey an yakhsifa allaahu bii inuu ilaahay la gooyo ayaga alarda dhulka ow ya'tiyahum ama uu u yimaado alcadaabu cadaabka min xaysu laa yashcuruuna meel aysan markaa ogayn ow ya'khuduhu aw ya'khudahum ama inuu qabto alla fii taqallubihim gadgadoonkooda ayagoo shaqadooda ku jira oo dhinacaan aadaya dhinacan u ganacsanaya in lagu qabto famaa hum mana ay aha markaa bimucjiziina kuwii ilaahay ka fakan kara aw ya'khudahum ama ilaahay uu qabto calaa takhawufin cabsi korkeed ayagoo cadaabkiida filayoo ka cabsanaya inuu ku qabto fa ina rabbakum rabbigiin la ra'uufan waa kii u turid badan addoommadiisa raxiimun haddana naxariis badan iyo wagayri daalika wixii intaa aan ahayn oo min alaayaati aayaad markaa ah wa kaana wuxuu ahaa min jumlati mujaadalati almushrikiin mushrikiinta doodooda intooda badan annahum kaanuu waxay ahaayeen ayagu yutaalibuuna kuwo dalbabaday ahaayeen oo codsada bilaayaati aayaad oo min almucjizaati mucjizooyinka ka mid ah wa khawaariqi alcaadaad wax caadaad ka dhaafsiisanoo dilaaciya cinaadan iyo wa tacjiizan labadana waxay ula jeedeen arrintaa ay u weyddiisanayaan canaad iyo cajis gelin in nebiga sida loo dhahayo ul soconaysa keen dayaxa noo kala jeex qolaa yidhi buuraha nagadurji oo gadaalgeey in cinaad iyo madax adeeg ay ka tahay iyo cajsigelin ay nebiga rabaan inay ku tacjiiziyaanay ku cajisgeliyaan fa anzala allaahu ilaahay baa wuxuu ku soo dejiyey fii daalika arrintaa maa bayana bihi wixii uu ku caddeeyey sunnatahu sunnadiisa wa qataca bihi uu ku gooyey xujatahum xujadooda wax ilaahay sunnadiisana lagu ayibay xujaday keeneenna lagu dabargooyey wasanamuru waan soo mari doonnaa waan mari doonnaa calaa shayin shay oo min daalika arrintaa ka mid ah fi lfusuuli fasaladeedaan ugu tegi doonnaa alqaadimati ee soo socda in shaa allah haddii rabbi yidhaahdo tilkum tiinaasii hiya ayadu almuxaawalaat waa isku dayaalo allatii taasoo waajaha biha ay la hortageen almushrikuuna mushrikiinta ay ku waajaheen risaalata muxamadin sal allahu calayhi wasalam nebi muxamed risaaladiisii wa dacwatihi dacwadiisa waqad maarasuuhaa kullaha waqad maarasuuha way dheeheen kullahaa dhammaantood way dhex galeen janban ilaa janbin dhinac ilaa dhinac mutanaqiliina ayagoo guurahaya min tawrin heer ilaa tawrin heer kale u guurahaya wa min addawri wareeg bay ka guurayaan ilaa dawrin wareeg kaley u guurayaan fa min shiddatin ad bay ka guurayaan ilaa laynin dabacsanaan bay u guurayaan wa min liinin ilaa shidda liin xaggeeda ilaa shiddii ad adag oo marna waxay ku dayayaan si tartiib ah inay ula hadlaan mar cunfi iyo xoog bay isku dayayaan wa min jidaalin dood xaggeeda ilaa musaawamatin iyo inay ka guuraan wa min jidaalin dood inay ka guuraan ilaa musaawamatin gorgortan ay u guuraan wa min musaawamati ilaa jidaalin marna intay musaawamadii gorgoradii ka guuraan yay si cunfi iyo jidaal u guurayaan wa min hujuumin weerar ilaa tarkiibin ilaa rajagelin wamin min tarkiibin rajigelin ilaa hujuumin weerar haddana wa kaanuu waxay ahaayeen yauuruuna wa kaanuu waxay ahaayeen yahuuruuna kuwa kiciya yahuuruuna bay ahaayeen kuwa kaca marka gobol ka mida xoog bay u kacaya uma intaa ka bacdi yakhuuruuna way qaboobayaan haddana oo mar allaala markay xoog iska dhigaan way daciifayaan wayujaadiluuna way doodayaan uma ka bacdina yujaamiluuna way meermeerinayaan mujaamalada waa hadal aad dhahday laakiin sida aad rabto sida adiga aad rabto uusan ahayn waa hadal qofkaad ku mujaamalaynayso taana markaa way la imaanayeen yunaasiluuna way la dagaalamayaan uma intaa ka bacdi yunaasaluuna uma intaa ka bacdi yunaasaluuna way ka tanazulayaan haddana oo way joojinayaan wayuuciduuna way u hanjabayaan uma yargabuuna haddana way rajagelinayaan kaannahum waxaad mooddaa qoraysh inay yataqadamuuna hormarahayaan wayata'akharuuna ayna dib u dhacayaan mar horay u soconayaan mar gadaal bay u soo noqonayaan walaa yaqiru lahum uma sugnaanayaan qaraaran sugnaansho hal meel ku sugnaan maayaan walaa yucjibuhum ma cajabgelinayso oo alfiraaru ka tegitaan inay tiraaraan oo ay ka cararaan oo diintan ay faraha ka qaadaan dagaalkeedana taana u bambixi mayn oo cajibin mayso wa kaana kharaduhum dantooda oo min kulli daalika arrintaasoo dhan ay kale yihiinna waa kafa in la reebo oo la joojiyo dacwat lislaami islaamka dacwadiisa walamma iyo inay isku soo kulmiyaan shacfa alkufri kufrigii kala shacfaday oo kala tegtegay inay markaa isku keenaan intaasay hawshaa u qabanayaan laakinnahum laakiinse ayagu bacda badlin markii ay hureen oo ay bixiyeen kadib kululjuhuud dadaalo dhammaantood caaduu waxay noqdeen khaa'ibiina kuwa hungoobay khaasiriina oo khasaaray walam yabqa ma harin amaamahum hortooda ilaa khiyaarun waaxid hal khiyaar maahane wax kasta oo la samayn karo wax walbay isku dayi karaan way isku dayeen wax u dhiman ma jiro ilaa hal go'aan baa u dhiman iyo hal khiyaar inay qaataan maxay tahay wahwa asayf waa inay seef qaataan inay seef qaataan ma ahee wax kale oo u dhiman ma jirto waasayfu sayftuna laa yasiidu alfurqata laa yasiidu kordhin maysa alfurqata furqa iyo kala tegtegitaankeeda ilaa shiddatan ad adag maahane haddii sayf la bilaabo oo sayfbaa la qaadanaa la dhahana waxaa imaanaysaa inuu dhibkii ad sii ziyaado walaa yufdii ma gaarsiinaayo ilaa ilaa tanaaxurin ee inay isku dhibaatooda maahane in markaa dhabaato ay timaado oo laysku shiidmo laysku baaba'o maahe wax kale sayf keenaysa ma jiro lacannahu waxaad dhici karta oo laga yaabaa lacannahu waxaa laga yaabaa yasta'silu in lays cirgooyo ilan seef hadday timaado dadkii wada jirana ay yihiin dad hal meel ka socdana ay yihiin xaaladdaa marka waxay imaanaysaa in laysjibid gooyo in lacalahu yasta'sil inay cirib go'do sha'fatahum asalkooda dhanba dhammaan asalkoodu inuu baaba'o faxtaaruu way wareereen quraysh oo waxay ku wareereen maada yafcaluun waxay samayn lahaayeen ama abuu aalib abuu aalib fainahu asagu lamaa waajaha lamaa goortii waajaha uu waajahay muطaalabatahum codsigoodii waxay codsadeen markuu fiiriyey oo ahaa bitasliimi اnnebiy nebiga inuu u dhiibo sala allahu calayhi wasalam ilayhim xaggooda liyaqtuluuhu say u dilaan uma kabacdama ra'aa uu arkay abi qaalib fii taxarukaatihim dhaqdhaqaaqooda wa tasarufaatihim ayse wax u maamulayaan tasarufkooda maa yu'akkidu wax u xoojiya annahum yuriiduuna inay doonayaan qadlahu dilkiisa uu arkay midla maa wixii facalahu uu ku sameeyey rasuulka abujahal oo kale wa cuqbata bin abi muciid wa cumar bn khadaab intuusan soo islaamin jamaca banii haashim wuxuu soo ururiyey abi aalib reer banii haashim iyo banii muallib reer banii muallib reer banii haashim iyo reer banii muطallib ayuu markaas isku soo ururiyey wa dacaahum wuu u yeeray ila alqiyaami inay u istaagaan bixifdi الnabiy sala اllahu calayh wasalam inay rasuulka ilaaliyaan fa ajaabuuhu way ka oggolaadeen reer bani haashim iyo bani muqallibba kulluhum dhammaantood muslimuhum iyo wa kaafiruhum muslimkoodii kaafirkoodaba inay moxamed difaacaan watacaaqaduu way ballan galeen watacaahaduu way ku ballameen calayhi korkiisa ee arrintaa oo ah in nebiga la difaaco cinda alkacbati kacbada agteeda ilaa abuulahab maahane abuulahab ma ahe inta kale way wada oggolaadeen fa innahu abuulahab faaraqahum wuu faaruqay tolkii reer bani haashim iyo reer bani mutalib wuu ka baxay wa kaana maca quraysh quraysh micigeeduuna markaa ahaaday almuqaaacatu alcaam guusmadii caamka ahayd iyo iyo wa fardu lxisaari soo rogitaan lagu soo rogay cunaqabatayn muqaadaco iyo guusmo ayaa timid caam ahoo muslim iyo kaafir kasta oo reer bani haashim iyo bani mutalib in la gooyo waxaana lagu soo rogay cunaqabatayn zaadad waxaa korodhay xayratu almushrikiin mushrikiinta wareerkoodii id wakhti nafidad ay dhammaatay bihim ayagu alxayl baa ka dhammaaday ama xiyaalkii wixii xeelado ahaa oo dhan markuu ka dhammaaday oo wajaduu ay arkeen ama ay ogaadeen banii haashim iyo wa musamimiina inay goosteen oo ay musamim ku noqdeen calaa xifdi nebiy nebiga ilaalintiisa sala allah calah wasalam iyo waalqiyaami inay istaagaan duunahu sukadiisa kaa'inan maa kaana wax kastoo ahaada haddii laysku baabaco iyo haddii xabadna aan layska reebin in moxamed la dul istaago fajatamacuu qoraysh waxay ku kulmeen fii khiifi bani kinaana reer bani kinaana xaafaddoodii meel lagu magacaabo khiifa bani kinaana ayay isugu tageen liyadarusuu say u daaraseeyaanay u fiirfiiriyaan almowqifa mowqifka alraahina ee taagan mowqifkii arrinta markaa taagan say uga baaraan degaan wayaqatuu fiih xukuma ay ka soo saaraan faistashaaruu way tashadeen uma istashaaruu way tashadeen uma istashaaruu maalinba maanta ka dambaysa tashiday bilaabeen xataa wasaluu ilaa ay gaareen ilaa xallin xal xalkaasoo haashimin dulmi ah xal haashin ahoo fool xun oo dulmi ku dheehan bay gaareen muxuu ahaa kaasoo taxaalafuu ay isku bahaysteen calayhi korkiisa wahuwa kaasi wuxuu ahaa annahum ayagu waa reer bani haashim iyo bani muطalibe laa yunaakaxuuna inaan laga guursan bani haashim iyo banimuطalib go'aankaasaa la soo saaray gabarhtooda ah inaan nin la siinin ninkooda ahna inaan gabar markaa la siinin go'aamadii la gaaray ayay markaa ka mid ahaayeen taasaa markaa go'aan lagu gaaray inaysan ka guursanin allaa yunaakixu go'aankaasaa markaa la gaaray annahum ayagu laa yunaakaxuuna laa yunaakaxuuna inaysan ka guursanin bani haashim iyo baniilmutalib walaa yubaayicuunahum inaan wax laga gelin walaa yujaalisuunahum inaan lala fariisanin walaa yukhaaliطuunahum inaan la dhex gelin walaa yadkhuluuna xataa inaan la gelin fii buyuutihim guryahooda walaa yukallimuunahum inaanan lala hadlin walaa yaqbaluuna minhum inaan laga aqbalin sulxan abadan heshiis weligeed inaan laga aqbalin walaa ta'khudahum aynan ka qabanin bihim ayaga ra'fatun turitaan xataa yuslimuu ilaa ay u soo dhiibaan ilayhim xaggooda rasuul allahi sala allahu calayh wasalam weliba lilqatli dil ay u soo dhiibaan cunaqabatayntaasaa lagu sameeyey ilaa ay qayliyaanay dhaan war naga daaya cunaqabataynte maxamed waa kanaya dila taxaalafu waxay isku bahaysteen calaa haada alqaraari go'oonkaa asaga ah wa katabuu waxay ku qoreen bidaalika go'aankaa saxiifatan warqad callaquuhaa ay ka soo laalaabiyeenay ku sureen fii jawfi lkacbati kacbada gudaheeda wa kaana aladii kii katabahaa qoray warqaddaa wuxuu ahaa baqiid bin caamir bin haashim nin lagu magacaabo fadacaa calayhi waxaa habaaray rasuul allahi sala allahu calayh wasalam gacantuu ku qoray inuu ilaahay ka qalaljiyo fashallad yadahu gacantiisiiba engegtoo shalal ku dhacay aw bacdu asaabicihi ama farihiisa qayb ka mid ah wanxaaza bacda daalika way soocneen markaa kadib banuu haashim iyo wa bani fii shicabin gol ayay isku ururiyeen oo abi taalib uu lahaa sawaa'un waxaa isku mid ahaa fii dalika arrintaa waxa meesha isugu tegey oo ku koobmay muslimuhum muslimkoodii wa kaafiruhum kaafirkooda ilaa abaa lahbin maahane wa qudicad canhum waxaa laga gooyey ee reer bani haashim iyo reer bani muطalib almiiratu sahaydi waalmaadatu dhaqaalihii baa laga gooyey wa munica waxaa la manciyey adtijaaru ganacsigii min mubaayacatihim wax laga gato tiina way ka gooyeen fajahida alqawmu qoomkiibaa dhibtooday waa reer bani hashim iyo reer bani muqallibe waa muslimkoodii kaafirkoodii way dhibtoodeen xataa akaluu ilaa ay cuneen awraaqa ashajari geedaha caleemahooda waljuluuda maqaarka wawaasaluu way xiriiriyeen addurra dhibkiina way wadeen nimankii gaalada ahaa iyo walfaaqatu dhibkii faaqigii xataa sumicad ilaa la maqlay aswaatu nisaa'i waasibyaani codadkii dumarka iyo ilmaha yatadaaquuna ayagoo ooooynaya o qayqaylinaya juucan baahi daraaddeed walam yakun mana aysan ahayn yasilu mid gaara ilayhim xaggooda shay-un wax oo raashin ah ilaa siran si qarsoodi ah maahane kaana xakiim bin xisaam wuxuu ahaa rubbama waxaa badneed yaxmilu inuu soo qaado qamxan qamadi ilaa cammatihi eeddadii khadiijata binti khuwayl radia allaahu canha oo rasuulku uu qabay amaa hum ayagaa soo haray fakaanuu waxay ahayn waa reer bani muطalib iyo reer bani haashime waxay ahaayeen laa yakhrujuuna kuwa aan soo bixin min ashicbi golkii iyo meeshii ay galeen ee toda ahaa ilaa fi shahri alxaram bilaha xurmada leh maahane ilaa bilaha xurmada lehbay soo bixi jireen fakaanuu waxay ahaayeen yashtaruuna kuwa soo iibsadaa min alcuuri safarlaybay ka soo iibsan jireen raashin iyo sahay allatii taasoo min alkhaariji bannaanka ka timid ilaan bilaa xurmada leh waa laisfasixi jiray bas caaw meesha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaana wa tacaala aclam